بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحين نكب الله بآيات وقل باتن إيا تضبا سورة البقرة إلى آيات بقول أفتن يكو الله سبحانه وتعالى آيات هره ibraahim baa all alla bariyey wuxuu ilaahu magaaladan magaalo aamina ka dhig dadkeedana midha ku arzaaq dadka muuminiinta ah ee qiyaamaha iyo alla rumeeyey markaasuu alla yidhi kuwa gaaloobay laftooda waanu raaxayn marka dambese cadaab bay gelayaan qiso kale haddana meesha laga sheegay wadkur xus nabiy llahi maxamed oo in wakti yarfacu uu kor yeelayay ibraahimu ibraahim alqawaacidda aasaaskii ama tiirarkii aasaaska oo min albeyti kacbada baytullah wa ismaaciilu ismaaciilna kor yeelayo ibraahim buu ku cadfan yahay yaquuluuna waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow taqabal aqbal minaa annaga xagga yaga cibaadada naga aqbal inaka adigu anta samiicu ka maqlaadka alcaliim bisayaro nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi ibraahim diyaar bakar buu ku dhashay waa dhulka ciraaq dabcan waxaa laga yaabaa turkiga iyo ciraaqa inay udhaxayso boqortooyadii ashuurka ee namruud buu ku dhashay marka markuu dacwada bilaabay aabihii buu kaga bilaabay aabihii way heshiin waayeen jubbi maliyin buu aabihi war iga tag buu yidhi ilama joogaysid ku dili ma dhihin nabiyullaahi ibraahim gabadhii saarra ahayd oo ilma adeerka ahay oon xaaskiisa ahayd iyo luud uu adeero ahaa bay ka tageen diyaarulbakar shaam bay tageen nabiyullaahi luud meel buu ku hadhay shaam buu tegay ibraahim nin boqoraa joogayo gabdhaha raggu watay xaasaskooda ah yaa loo keeni jira uu ka qaadan jiro maalmahaysan jiray markuu wuxuu yihi walaalaynu nahay gabdhaha walaalaha kama qaadan jirin baa walaalaynu nahay ogow wax muslimoon inaga hayna ma jireen waa loo geeyey marka markuu damcay inuu faraxmeeye yaa wax ku dhageen war shaydaan baa la ii jin baa la ii keen uu yidhi gabadhii haajara ahayd alqibdiya yuu soo siiyey gabadhii nabiyullahi ibraahim bay siisay wuu guursaday eh, ismaaciil bay dhashay marka boqol iyo labaatan buu ka wen yahayna waa la yidhaha ibraahim waktigaa ka hor ma dhalin saarana eh, isxaaqna saddex iyo toban sano kadib ismaaciil yuu dhashay adigu markaa hore markay gabadhaa saara ahayd dhimatay wuxuu guursaday gabadh kaloo qanduura bintu yaqtiin la yidhaahdo oo dhow dhiwidba u dhashay madyan iyo madaa'in iyo aduu iska soo dhaafo ismaaciiloo naaska nuugu soo kaxeeyey meesha kacbadu ku taalo oo duufaankiina kacbada horta cidda u hor dhistay malaa'igtii baa dhisayna waa la yidhaha nebi aadan baa dhisayna waa la yidhaha malaa'igtu inay dhisay u dhowdahay duufaankiina waa laga kor yeelay oo waxba ma yeelin meeshaasoo yar taagaho kudumbuura yuu keenay oon dad oolin biyo lahayn waa buraley marka markaasuu oli yar oo timiri ku jirto iyo sibraan biyo ku jiraan buu uga tegay uu dhaqaaqay way ka daba tahay xageed nagaga tegi xageed markuu la hadli waaye tidhi ma ilaahay baad nagu hadlayn nagaga tegi suu yahaa markaas tidhi haddaana dayici maha way iska soo noqotay markuu ka lebna mituu soo jeedsaday yuu allabarigan alla bariyey timirtii iyo biyihii markay ka dhammaadeen haajara oo wiilkii uu galgalanayay wiilkii dhawri kari wayda way kacday buurta marwa layidha safa safiya marwa saas weeyo hadda xaramka masjidka dhexdiisa jidaar yar baa u dhexeeyo albaaba u furan xagga baabusalaam markii laga soo galo buurtaasay fuushay haddana way ka dhaadhacdo meel yar goda u dhexaysa oo hadda sibir laga dhigay safa marway haddana fuushay toddoba goor iyo saa bal inay wax dada aragto shanqadh bay maqashay marka mahbay tii aamus iyada isa sheegi aamun way dhegaysatay waxyahow ku maqlaye haddaad khayr wado dee isukaayo sheeg balku jibriil baa imanaya oo meesha zamzam ku hadda yahay ismaaciil la yidhaahdo kacbada dhinacan kaga yaala marka meesha dawaafka laga bilaabo dhinaceeda halkaasuu samsamkii ka soo saaray markaasi intay boodabay yay yay yay oodayo si ayna biyuhu meel kale u kicin wayna soo burqanayaan nebigu wuxuu yidhi haddayna taxwiidinanayna sidaa dhihin il bay noqon lahayd mar biyihii bay iska cabtay reertiris qalana dabcan u yimid qolo marka reer beni jurham la yidhaah oo yaman iyo meelaha ka timid yaa soo guurtay waxay arkeen meeshii oo shimbiri ku lalayso waxay war meeshan biyo kumaynaan ogeyne seen yeella way tageen gabadhiioo joogto u yimaadeen ama kula degnaa ha ka caba laakiin anigaa xukuma waa yahay sidii bay ula degeen eh, nabiyullaahi ismaaciil carabiyadu ka bartay carab bay qoladan ahayn carab sideedaba saxara wey carab lafdiga carab waa saxara qof alla qofkii soo dega dhulka carab buu noqonaya marka alcarab alcarba iyo alcarab almustacaraba alcarab alcarba waa carabtii hore yaman baa ka mid a ah. alcarab carabta carabowday waa carab ismaaciil markaa gabadh buu ka guursaday nabiyullahi ibraahim baa yimid gabadhii wiina awe ninkii wuu noo ogaadhi waxbuu noo doonay marka wuxuu yidhi bal ka warran noloshiina waa nolo dhib badan baanu ku noolahay bay tidhi wuxuu yidhi igu salaan waxaadna ku tidhaa catamada guriga bedel catamada waxaa albaabka meesha laga soo tallaabsaday albaabka ku xidhan wuxuu yidhi wax buu dareemay wax kuu yimid ma jira haa nin odayoo saasoo saasa wuxuuna i yidhi catamada bedel adigu ku sheeg wuu furay gabadh kaluu guursaday waada buu ibraahim u yidhi gabadhii awe ninkii wuu noo qanaab tagay ka warran noloshiina aad baan u fiicnahay calaa khayr baan ku sugannahay wuxuu yidhi igu salaal hadna tila cadamada guriga cadamada guriga baaqiyaan aduu ku sheegi buu yidhi oo sidii buu markaasuu ibraahim markii dambe yimid oo la yidhi kacbada dhis baa la yidhi marka kacbada markay dhiseen waa markan marka lainooga lainooga qisoonayo wey waa saxiix qisadaasi wey marka way dhisayeenoo dhagaxa waxaa u dhiidhiibayay ismaaciil waana guri guri cajiiba weeye gurig waa gurigii alla leeyahayo alla idhis yidhi gurigaa malaa'igta waid waqti xus baa layidhi nabiyullahi maxamed oo dadka u sheeg yarfacu uu kor yeelaya ibraahiimu alqawaacidda aasaaska qaacidada waa waxa salka ee la asaasa weeye firarkuna waa ka mid oo minalbeyti kacbada ah wa ismaaciilu ismaaciilna ay dhisayeen qaalaa waxay dhihiin rabbanaa rabbigayow taqabal minaa naga aqbal dhismahan aanu dhisayno ee alla dartii u dhisayno innaka adigu anta adigu assamiicu ka maqlaa tahay alcaliimu oo og nin islaamka ka midoo taabiciinta iyo meelaha ahaa yaa maalin nin isagoo ooyi baa loo yimi war waaku sidee baa la yidhiyo nebiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil oo alla dartii u dhisaya yo haddana ka yaaba nin laga aqbali waayo saasaan la ooyayaa buuri rabbanaa ducadii bay weedeen qaala waxay dhi rabbanaa taqabal minaa rabbanaa rabbigayo wajcalnaa naga yeel muslimayni laba muslimiina naga yeel laka adiga kuu hogaansanta wamin duriyatinaa duriyada iyadana waxaad ka yeeshaa dadka naga tarma ummatan ummad muslimatan oo muslima hogaansanta laka adiga ku hogaansama wa arinaana tus manaasikana makaanu cibaadadiina tus meeshii eh, eh, mawqifkii iyo carafe iyo maka ilaahuna tus meelahaanu ku cibaadaysan lahayn watub calaynaa naga tooba aqbal inaka adigu anta adigu attawaabu ka tawbada aqbalaa tahay alraxiim oo naxariista ah labadii nabi saasay ku alla baryadeen low anaga laba muslima naga dhig duriyada yadana ummad muslima ka dhig meelihii cibaadadana na tus ilaahu manaasigtii na tus malku jibriil baa u halkaa waa carafo halkaa waa jamaraadkii halkaa waa musdelifo ilaahu lasuus waa la baray rabbanaa rabbigayo wajcalnaa naga yeel muslimayni laba hogaansanta laka adiga ku hogaansanta wamin duriyatinaa duriyadayadana waxaad ka yeeshaa ummatan ummad muslimatan hogaansanta laka adiga ku hogaansanta wa arinaana tusi manaasikana makaan cibaadadiina tusi mansag waxaa weeye waa daraf weye watub calaynaa allow naga tooba aqbal inaka adigu anta tawaab raxiimu waxaa weeye ka towbada aqbale raxiimaa tahay nabiyulaahi ibraahim binu azer sida qur-aanku sheegayo waxaa weeye waa abulambiyaai weye sida nabiyulahi nuux sheikhulmursaliina uu yahay aadana bani aadamka uu dhalay rabbanaa rabbigayo ducadii bay wadeen oo wabcas dir fiihim dhexdooda rasuulan rasuul dir oo minhum iyaga ka yatluu ku dul akriya calayhim dushooda aayaatika aayadaha ku dul akriya wa yucallimuhum bara alkitaaba kitaabka loo waxyooday iyo walxikmata cilmiga naafica ah wayusakiihim dahiro oo waaniye oo hogaamiyo oo shirkiga ka dahira inaka adigu anta adigu alcasiizu ka qaalibaa tahay oo ciduna kugu qabsan karaynin alxakiimu oo falsan shay waliba siduu ku habsan yaha u maamula meesha baa lagu allabaray nabiyulahi weydiiyey magacaagu goormu adduunka soo galay wuxuu ihi dawatu abi wa bishaaratu ciisa wa ru'yatu ummi buu hooyadii waxay aragtay markay uulaysay nuur ka baxay oo shaam oo dhani ay wada iftiimeen nabiyullaahi ibraahim waa kanoo dacwadiisii waatan nabiyu ilaahi ciisana wuu bishaareeyo rasuul dabaday baxayo magaciisa axmed la yidhaah wey magaca axmeda nabiga horti ruux looma bixinin laakiin magaca muxamed shan iyo toban ruux baa uga horeysay shan iyo tobanka ruuxna waxay ku yimaadeen waktiguu dhalan doono yaa jin araggii iyo faaliyihii iyo taariikhdii waxay isku waafaqeen sanadka nin maxamed la yidhaha inuu dhalanayo rag fara badan baa wiilashoodii maxamed u bixiyey bal inuu ninkaa noqdo saddex iyo shan iyo toban baa uga horeysay laakiin axmed loogama horreey nabiga marka nabiy lahi maxamed wuxuu yihi dacwatu abi rabbanaa rabbigay wabcad dir fiihim dhexdooda rasuulan rasuul oo minhum iyaa ka mid a yatluu ku dul aqriya calayhim dushooda aayaatika aayadahaaga wayucallimuhum bana alkitaaba nabigu mucallim buu ahaa kitaabka lagu soo dejiye baray iyo walxikmata cilmiga naafica waa sharax u sharxayo axaadiida rasuulka waa xikma wayuzakiihim dahira min ashirki iyo walkhabaa'isi ka dahira ficilkiisa kaga dahir maayo wuu waanina wuu hogaaminaya inaka adigu anta adigu alcasiizu ka qaalibkeen ciduna la hadli karin baa tahay alxakiim oo falsan allah marka diintii nebi ibraahim wataa waman yarqabu caryaa nici can millati ibraahiima ibraahim diintiisa ilaa man mooye safiha doqmeeyey doqmeeyey oo ku tacdiyey nafsahu naftiisa walaqad istafaynaahu ibraahim waan doorannay fi dunyaa adduunyada rasuul yaan u doorannay wainahu isaguna ibraahim fi laakhirati aakhiro lamin asaalixiina dadka fiican buu ka mid yahay waxaa weeye safiihun baa nici maadatu raqiba xagga carabiga markii la yidhaah can markii lagu tallaabiyo waa nacayb fii markii lagu tallaabiyana waa jacayl raqibtu fiihi waan jeclahay raqibtu canhu waa necbahay waa luqada carabiga waa sidaa marka diinta ibraahim cariyaa nici qof doqona mooye oo naftiisii dayacay nebiyu ibraahim martabadiisuna adduunka waa la doortay oo rasuul baa laga dhigay aakhirana saalixiintuu ka mid yahay hogaamiyeyaasha ah ashafaacatu alcudmaa markii lala hadlo nabiyullahi maxamed bay taasi ku soo urursatay ambiyadii kale shantii kaleba wax kalay sheegeen afartii kale waman axadkee baa yarqabu nici can millati ibraahiima ibraahim diintiisa waa midda nabiga itabic millata ibraahiima lagu yidhi ibraahim raac ilaa man mooye safiha ku tacadiyey doqneeyey nafsow naftiisa walqad istafaynaahu ibraahim waan dooranay fi dunya adduunyada ku doorano rasuul baa laga dhigay wainahu ibraahimna fi laakhirati aakhiro lamina asaalixiina dadka fiican buu ka yahay id lahu waxay dadka fiican buu ka mid yahayoo doorashadii waatan id wakti baa la doortay qaala lahu rabbuhu rabbigii ku yidhi ibraahim aslim islaama hogaansan qaala ibraahim wuxuu aslamtu hogaansamay lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeeda yaanu hogaansamay wawasaa uu u dardaarmay bihaa kelimada hogaansanka ee tawxiidka ah ibraahiimu ibraahim benihi wiilashiisu u dardaarmay wa yacquubu yacquubna wiilashiisu u dardaarmay oo yacquub muxuu yidhi yaa baniya wiilashaydiiyo in allaha alla istafaa lakum wuu idiin doortay addiina ilaahay diintanuu idiin doortay oo annagaa nabi intanna laga dhigay yaa diintan la idiin doortay falaa tamuutunna ha dhimannina ilaa ood dhimataan sawa muslimuuna aad nabiyullaahi ibraahim saalixiintuu ka mid yahay waa la doortay allah baa amar ku siiyey inuu mu hogaansamo ila hogaansami buui ila hogaansami buui wuu isdhiibay siduu ahaa ee loogu talagalay waxa weeye dacwadiisiiba uu ka soo bilaabay diyaar bakar uu ka soo bilaabay marka kelimada tawxiidka islaamnimada ah ibraahim wiilashiisii yuu u dardaarmay yacquubna u dardaarmay ibraahim wiilashiisana saynu sheegnay isxaaq oo gabadhii saame ahayd dhashay oo shaam ku dhashay iyo ismaaciil oo gabadhii haajara alqibdiya dhashay iyo gabadhii qanduura bintu yaqtiin la dhihi jiro iyaduna dhowr dhashay saddex iyo afar dhashay wiilashiisoo dhan wuu u dardaarmay ibraahim wakadaalika sidaasoo kale inagana la inooga rabaa caruurteenna inaan diinta ku tarbiyayno wey nebi ibraahim waxaa la inoogu sheegay qisadiisa inaan ku dayano nabigaa waxaa lagu itabic millata ibraahima xaniif saa uu dardaarmay bhaa kelimada tawxiidka iyo sharci ee islaamnimada ah ibraahim ibraahim benihi wiilashiisa yacquubu yacquubna wuu dardaarmay oo yacquub muxuu yidhi yaa baniya wiilashaydiiyo in allaha alla istafaa wuu idiin doortay lakum idinka addiina diintan laidinku soo dejiyey yuu alla idiin doortay falaa tamuutunna ha dhimanina yacquub waa ina isxaaqa galo ibraahim baa awow u ah ibraahim isxaaq baa la yidhi wa yacquuba naafila qur-aankaa sidaa eh, eh, isxaaq baa la siiyey yacquubna waa dheeri oo waa la siiyey marka inay issoo gaadheen saasaa loogu malayn way issoo gaadheen yacquub wuxuu yidhi diinta allah idiin doortaye falaa tumutunna ha dhimanina ilaa ad dhimataan samaantu muslimuuna oo dhimashada ay muslimiin ku dhiman iyaga gacanta ku haya ilan ha dhimanina idinkoo muslimiin aan ahayn gacanta kuma u badan yahay wuxuu u badan yahay buu ku dhintaa marka sharciga iyo islaamnimada iyo xaqa daa'ima si aad ugu dhimataan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu abaalgudi ruuxa dhaacaysa inuu daaco ku dhinto in badanoo badanoo badan yaa dad muslimiin hoo dhintay la arkay oo markay hadli kari waayo faraha sidan leh laa ilaaha ila allahu ishaaraya in badan baan aragna marka falaa tamuutuna antum muslimuuna waxay ka dhigan tahay cibaadada daa'ima si idinkoo muslimiina aada u dhimataan waxaa la yidhi qofku wuxuu ku dhintaana lagu soo bixin baa layidhi yubcasu calaa maa maata calay yaa lagu soo bixin qofkii isagoo laa ilaaha ila allahu leh markii cadaabulqabriga markii qabriga la geliyo malagii baa u iman war ninkan maxaad ka og tahay waa rasuulullahi waan rumayna waa rasuul alla weyn nam ka noomil caruus baa la dhihi si fiican u seexo munaafiqii iyo murtaabkiina waxaa la dhihi war bal ninka ka waran dee dadka waxloon baan anigu maqlayay ha ha buu leeyahay markaasaa ciqaabtii halkaa ku bilaabanaysa wuxuu qofku adduunka ku dhaqmo haddaad masaajidada tagto ood wardido oo tawxiidka iyo salliga naba iyo qur-aanka iyo waxaa weeye ilaahay taa buu kugu dilay ilahay ilaahay wuu ku ilaalin am kuntum ma waxaad ahaydeen yahuuden iyo nasaaray shuhadaa kuwii goobjooga id wakti xadara uu xaadiray yacquuba yacquub almowtu geeridu dhibashadu ku xaadirtay maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan wiilalyahow min bacdii aniga dabaday qaaluu waxaanu caabudi bay yidhaahdeen nacbudu ilaahaka ilaahagaanu caabudi iyo wa ilaaha aabaaika aabbayowgaa ilaahooda ibraahiimo wa isxaaq o yacquuba ah ilaahan ilaah baanu caabudi waaxidan oo keligiia wanaxnu anaguna lahu ilaahaasanu muslim baynu uhogaansamayna yahuud baa waxay dhaheen yahuud baa waxay dhaheen yacquub wuxuu ahaa yahuud buu ahaa bay dhaheen waxbay ka sheegeen reer banu israa'iilna sidoodaba yahuud bay ahaayeenoo nasaaray ahaayeenoo waxa weeye diinba ma haysaninoo saasay ahaayeen markaasaa nabiyullaahi yacquub aslaamtay caabudi jireen bay yidhaahdeen markuu wiilashii la dardaarmayey idinkaa la joogay uu sidan kula dardaarmayey ee iyaguna yidhaaheen baanu caabudi ilaaha aabbayowga aabbayowgu ibraahin oo awow ah ismaaciil oo adeerihii isxaaqoo aabba'a wey marka dee awowgu waa aabbo adeerkuna waa aabbo aabbaha dhabtiina waa aabbo marka waxay dhiheen reer bani israa'iil waxay ahaayeen dad aan diin lahaynoo wax darana markaasaa la kuntum ma waxaad ahaydeen shuhadaaa kuwii goobjooga id wakti xadara uu ku xadiray yacquub almowtu mowtka uu ku xadiray id wakti qaala uu ku yidhi libaniihi wiilashiisa maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii aniga dabaday qaaluu waxay yidhahdeen nacbudu waxaanu caabudu ilaahan ilaahagaanu caabudi wa ilaaha aabaaika aabbayowga ilaahooda ibraahima wa ismaaciila wa isxaaqa inta badan qur-aanka ismaaciil iyo isxaaq markii isku meel lagu sheego ismaaciil baa la horreysiiyaa inta badan hal meel aan u malayn inuu isxaaq ka horeeyo wa isxaaqa ilaahan ilaah baanu caabud waaxidan oo keliya wa naxnu anaguna lahu alleh muslimuuna waanu hogaansamayna inaguna saasaynu caruurteenna kula dardaarno insha allah tilka ummatu tilka taa laga soo sheekeeyey ee tagtay ummatun ummad wey qad khalad tagtay waa ummad tagtay lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay shaqaysatay walakum waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaad shaqaysateen markaa nabiga waxaa lagu yihi walaa tusaluuna iyaga iyaga walaa tusaluuna laidin weydiin maayo nabigaa lagu yidhi camaa kaanuu yacmaluuna waxay camal falaan aayaddu waxay tilmaamaysaa waxay dhaheen naxnu shacbullahi mukhtaar baa nahay mar hadday ambiyana dhashay ehlujannaanu nahay bay dhaheen ambiyadaasi waxba idiin tari meshayga camalkoodii way la tageen idinkuna camalkiinii baad leedihiin haddii wadadoodii ay mareenay xaq ahayd ehlujannaad tihiin haddii wadadoodii aad ka leexateen iyagu waxba idinma tari karaan marka hadduu ruux ku faano dee aabbahay baa awliye ahaayo wadaad ahaayo fiicnaayo aabbahay sidaasaan jannada ku gelaya macaqligal baa sidaas may maa aabbaha wax kuu tari maayo camal wuxuu aabbaha wax kuu tari markaad wadadiisii xaqa ahayd marto inuu ku shafaaco qaado waa laga yaaba waalidki iyo carruurta way isu shafaaco qaadaan markaad isku waddo martaanood fiican tihiin oo isagu hadduu kaa sarreeyo inuu ku shafaaco qaado waa laga yaaba laakiin isagu janno kuuma hayo cadaabna kuuma hayo waxba kuuma hayo marka saasaa la leeyahay waxba ambiyaana dhashay waxbay diinta rimayso way la tageen camalkoodii tilka taasi ummatun ummad wey qad khala tagtay ead leedihiin ambiyaana dhashay lahaa waxaa u sugnaad maa kasabad shaqadii ay shaqaysteen shar iyo khayr wuxuu yahayba la tage walakum maa kasabtum waxaad shaqaysateen baana idiin sugnaaday idinkana idiin sugnaaday marka nabiyullahi maxamed waxaa la weydiinayaa walaa tus'aluuna laidin su-aali mahayo camaa kaanuu yacmaluuna waxay camal falayaan yacni waxba ha ka walbahaarina idinku gacanta kuma haysaanoo waddada xaqa ama marin kartaan marka camalkaa xun ay samaynayaan idinka waxba idinkama saaraa waxba laidin weydiin maayo wa qaaluu waxay kunuu ahaada huudan yahuud ahaada dadkay ku yidhaahdeen aw nasaara nasaaraha tahtadu waad hanuunaysaane carabtii bay ku yidhaahdeen yahuudi waxay tihi war niman yahuud ahaada diinta iyadana fiicano noocaas nasaaradin waxay war nasaara noqda sidaasay yidhaahdeen dadkii nabiyullaahi maxamed la joogay bay saa ku leeyihiin qaaluu waxay dhi kunuu ahaada dad yahow huudan yahuud ahaada aw nasaara nasaara ahaada tahtadu waad hanuunaysaane qul waxaad ku tidhaa baa la nabiyullaahi maxamedow bal natabic waxaanu raaci millata ibraahiima ibraahim diintiisaanu raaci xaniifan xaalow yahay xaq raaci baadilka leexleh xaniif macnihiisu waa sidaa wamaa kaana ibraahimna ma ahayn mina mushrikiina ka mid ma ahayn idinku mushrikiin baa tihiin dee ibraahim mushrikiinta ka mid maaha annagu ibraahim baanu raacayna idinku ma mushrik baanu raacaynaa wey marka dacwadii bay ugu yeedheen wixii iyagu aaminsanaayeen bay ugu yeedheen qof waliba waa isla quman yahayo anigaa quman buu leeyahay qof jaaxid oo inuuna qumanayn ogina wuu jiraa qaaluu kunuu hudan ow nasaara tahtadu waad hanuunaysaane qul waxaad ku tidhaahdaa bal natabic waxaan raacaynaa tiina raaci mayne milata ibraahima ibraahim diintiisii xaniifan xaalo u yahay xaq u leexde baadilka leexde wamaa kaana mana uuna ahayn minalmushrikiina kamid maahayn idinku mushrikiin baa tihin quluu dhah baa la yidhi dadkii saxaabadii iyo muminiintii aamanaa waan rumaynay bilaahi allah rumaynay wamaa kiina waan rumaynay unzila lagu soo dejiyey ilaynaa anaga xagga yaga oo nabilahi maxamed lagu soo dejiyey wamaa kiina rumaynay unzila lagu dejiyey ilaa ibraahiima iyo ismaaciila iyo isxaaqa iyo yacquuba iyo walasbaadi qabaailkii faraha badnaa ambiyadii reer banu israail ambiyadii ka dhalatay wamaa shayna rumaynay uutiya laysiiya muusa muuse oo towreeda wa ciisa la siiye o injiila wamaa shayna waan rumaynay uutiya annabiyuuna ambiyadoo dhan min rabbihim rabbigooda xaggiisa laga siiyey laa nufariqu kala saari mayno gooni usooci mayno beyna axadin axad oo minhum iyaga ka mid a ah. wanaxnu anaguna lahu alle muslimuuna iyala hogaansanay yahuud baa waxay qori jireen aqriyi jireen towreed bay luqatulcabriya ku aqriyi jireen carabigana way ku fasiri jireen oo dadka muminiinta iyo saxaabada intuu yimaadiin bay u fasiri jireen marka waxa ay idiin sheegaan waxaad tidhaahdaan ood kaga gudtaa waxaanu de waa diin markay yidhaahdeen war anagu wixii la soo dejiyey baan rumayna kan waanu beeninay hadhihina waa runna hadhihinoo ha ku raacina waxaa laga yaaba haddaad waan beeniteen inuu run yahaa dhici karta waan beenin waan rumayna haddaad tidhaan inuu been yahay baa dhici karta marka si aad taa uga baxsaan si guud ugu jawaaba war anagu wixii ambiyada lagu soo dejiyey waanu rumaynay dee kanu hadduu ka mid yahay waa sideeda marka culimada qaar baa waxay isweydiiyeen haddii nin la yidhaahdo nabiga hebel miyaad rumaysaa nabigaana ma uu yaqaano ma yaqaano nabiga miyaad rumaysaa haddii la yidhaah dee maya hadduu yidhah so inuu beeniye uma eka ha hadduu yidhahda nin maa nabi ahayn inuu rumeeyey so uma eka wuxuu leeyahy aamanaa billahi baa la dhihi waxaa weeye beenin maysid waxaan ay aqriyayaan ay aqriyayaan beenin maysid hadduu run yahay oo la og yahay inuu run yahay oo la saxiix yeelay dee waad qaadan hadduu been yahayna waad beenin laakiin hadduuna midna kuu caddayn aamanaa billahi intaa kaga ba dambi kuma raacayo markaa qulu dhaha aamanaan rumaynay bilaahi alla rumaynay wamaa shayna rumaynay unzila la dejiyey ilaynaa annaga xaggayaga wixii cabrigu ay fasirayeen yaasaa loogu jawaabay wamaana rumaynay unzila la dejiyey ilaa ibraahima wa ismaaciil lagu dejiyey wa isxaaq wa yacquuba iyo walasbaadi qabaailkii reer banu israa'iil ambiyadii ka mid ahay wamaa shayna rumaynay uutiya la siiye muuse muuse oo towraada ciise ciise oo injiila wamaa uutiya wixii la siiyena waa rumeen annabiyuuna ambiyadoo dhan kulligeed min rabbihim rabbigood xaggooda laga siiyey laa nufariqu kala saari mayno bayna axadin axad oo minhum ka mid ah gooni u saari mayno wanaxnu anaguna lahu muslimuuna waanu hogaansamayna fain aamanuu marka yahuudi hadday u rumeeyaan bimili maa shay oo kale aamantum bihi aada rumayseen bimili iimaanikum faqad ihtadow way hanuuneen sidan aad idinku wax u rumayseen oo ah ambiyadii iyo wixii lagu soo dejiyay inaad rumayseen ood alla rumayseen haday saa u rumeeyeen way hanuunsan yihiin wainta tawallow hadday jeetadaan oo xaqa diidaan fa inamaa hum iyagu fii shiqaaqi khilaaf iyo kala jab bay ku sugan yihiin fasayakfiikahum allah allah baa kaaga filan oo kaa kaafiya wax dhiba ku yeeli maayaan wahuwa allana assamiicu ka maqlo weeye baryada iyo wixii maqal dhan alcaliimu ka og weye cumaan binu cafaan radia allaahu canhu markii qoladii ay dilayeen shiicada ahayd ama shiicadii ay dilayeen ay qabteen cumaan binu cafaan dadka wuxuu ku yidhi waxba hay gurmanina marka markay dileen kitaabkii misxafka ahaa fasayakfiikahum llaahudan yuu dhiiggii ku duldhacay kitaabkii misxafkaasay markaasuu dhiiggii ku duldhacay ilahay qudradiisa oo dhiiggii ku duldhacay fasayakfiikahum llah marka waxaa weeye ilaah baa kaa kaafiye hadday sida iimaankiinoo kale rumeeyaan waa quman idinkay idin la mid yihiin hadday diidaan soo ma aha waa khilaaf weeye wax walba haad ma jira wax dhib oo ah idin geysan karaani ma jiro fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili maa shay oo kale bimili maa iimaan oo kale aamantum aada rumayseen bihi iimaanka faqad ihtadow way hanuuneen wain tawallow canilxaqi hadday ka jeedsadaan diidaan fa inamaa hum iyagu fii shiqaaqi khilaaf bay ku yihiin khilaaf diini a bay ku sugan yihiin fasayafiikahum allah allah kaaga filan oo kaa kaafiyanoo waxba kuma yeeli karaan wahuwa alle asamiicu ka maqla weeye alcaliimu og kaa samiicee caliimka ah kaa caabide ku maqlaya iyo ku og sibqat allah sabaqa allaahu lmu'miniina sibqat allah ilaahay rinjiyeyntiisa waa luqada sidaas waxaa looga jeedaa calaamayntiisa wey qolada nasaarada waxay u caado lahaayeen markii wiil yari dhasho wiil yari markuu dhasho oo waxoogay uu joogo yaa biyo camuud la yidhaha camuud yay dhex gelinayaan waanu sibqina bay dhihi markaa sabaqna markaase waxay ku calaamaynayaan lafdiga nasaaruu noqday yahuuduna lafdiga yahuud buu noqday markii ilaahayna wuxuu ku calaamayn waa muslim ilmuhu markuu soo dhasho muslim buu ku calaamaysan yahay fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha marka sibqu haddii yani siday tahay luq ahaan waa sibqi waa rinjiyeyn laakiin waxaa la jeedaa sabaqa allaahu lmuminiina bilislaam yuu ku rinjiyeeyey yani wuu ku calaameeyey wey sibqat allaahi ilaahay calaamayntiisii weeye oo muminiinta ku calaameeyey islaamku waman axsanu qofkeebaa ka fiican min allaahi alla sibqatan calaamaynta dadka lagu calaameeyo oo iyagu ay yahuudnimo ku calaamayn ama ay nasaare ku calaamayn wanaxnu anaguna lahu alleh caabuduuna waan caabudayna sibqa waa sidaa luqada waxaan idhi waa rinjiyeyn laakiin hadda waa sibqat allaahi ilaahay <clears throat> diintiisii weeye uu ku calaameeyey muminiinta waa nin mumina la dhihi beri waxaan garanayaa waxaa lix iyo toddobaatankan ahad baan jigjigadanaan anagoo wax akrisana joogno qoys baan ku jilaa ku yaroo markaa fiican oo caqli badan yaa wuxuu weydiiyey qolo amxaaro ah oo aan berisnahay yaa tihi guriga noo sii joog wiilkii baan soo kiri saamaynaynahay yaygu yidhaaheen buuri mayaan la jooga mase iskala joog baan weligaa waxba aadayguma kala soconayn <laughs> marka way soo calaamaynayan qul waxaad tidhaahdaa wanaxnu lahu muslimuun wanaxnu lahu caabiduun qul waxaad tidhaa atuxaajunana ma waxaad nagula doodaytaan filaahi alla nagula doodaysaan wahuwa allana rabbunaa rabbiga iyagu yahy wa rabbikum rabbigii inuu yahay walanaa anaga waxaa noo sugnaaday acmaaluna camalyaalkanagii walakum idinkana acmaalukum camalkiini baa idiin sugnaaday wanaxnu anaguna lahu mukhlisuuna waan u badhaxtirnay waan u badhaxtirnay camalkii waxay yidhaahdeen allah anagaa idinka xigno yidhaahdeen yahuud iyo nasaara allah anagaa idinka xigno wiilashiisii baa nahay annagaa idinka xigna yidhi idinku mushrikiin baa tihiin sanam caabudi jiray markaasaa waxaa la yidhi ood u sheegtaa baa tawxiidkiisi iyo ma ilaahay baad nagula murmaysaan war nagama xigtaane annagana rabbi buu noo yahay idinkana rabbi buu oo nagama xigtaan laakiin annagaa idinka camal fiican wey oo annagaaba idinka xigna hadday dhinac lageen waxay dhaheen allah annagaa idinka xigna markaasaa la yidhi ma ilaahay baad nagula doodaysaan tawxiidkiisa iyo sifadiisa nagama xigtaano idinkana rabbuu idin yahay annagana rabbi buu noo yahay laakiin waanu idinka camal fiican nahay waa intaa wey qul waxaad tidhaha tuxaajunana ma waxaad nagula doodaysaan fillaah ilaahay tawxiidkiisa miyaad nagula doodaysaan wahuwa allena rabbunaa rabbiga iyo wey wa rabbukum isku rabbi un baynu nahay walanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa acmaashayadii walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum laba camalna waynu kala leenahay laakiin isku rabbi baynu nahay wanaxnu anaguna lahu alle mukhlisuuna waa u banax tiray cibaadada am taquuluuna bal taquuluuna waxaad leedihiin ina ibraahima ibraahim iyo waismaaciil waisxaaq wa yacquuba iyo walasbaada qabaailkii reer banu israail kaanuu huudan yahuud bay ahaayeen aw nasaara nasaaray ah masaasaad leedihiin qul waxaa tidhaa a antum idinka miya aclamu og am illaahu mase allah baa og ilaahay inayna yahuud iyo nasaar midna ahayn buu og yahay midinkaa waxwaru haya ilaahay ambiyuu ku sheegay ambiye weeyuu yidhi saalixiin oo uu jecel yahay ma idinkaa waru hayo oo inay yahuud ahayeen og ilaahay saalixiin buu ku sheegay am taquluuna ma waxaad leedihiin ina ibraahima iyo waismaaciila iyo isxaaq wa yacquub iyo walasbaadna qabaailkii reer banu israaiil ambiyadii ka dhalatay kaanuu huudan bay ahayn aw nasaara saasaad leedihi qul waxaad ku tidhaa antum idinka miyaa aclamu og am ilaahuma se allaa og alla waa saalixiin ambiye uu leeyahay ma idinkaa ka og waa maya wamana xadkeeda adlamu ka dulmi badan miman dad katama qariye shahaadatan cilmi iyo markhaati uu hayo oo shahaadadaasu cindahu agtiisa min allaahi alle ka ahaatay wamallaahu alla ma ah biaafilin axad halmaansan ama tacmaluuna waxaad camal falaysaa shahaadada ay hayaani waxaa weeye nebiyullaahi maxamed inuu xaq yahay oo sifadiisii diinihii oo dhani ay dhigantahay hayaan way qariyeenoo dadka uma sheegin war anagu nabigaanu ku aragnay tawreed iyo injiil iyo kanba ma aha yay yidhaahdeen shahaadadii bay qariyeen qof ka dulmi badan ma jira qofka xaqa qofka hadduu og yahay hadday fursada u saamaxaysa wey innaga lantaqudheenna waa sida haddii xaqa fursada kuu saamixi sheeg haddayna kuu saamaxaynin tanaazul ha ka samaynayna ka aamo laakiin tanaazul haddaad ka samayto waa khatar oo qofkii baadilka ahaa aad ku waafaqdo oo waxoogay u dabacdo waa khatartaas weligaa xaqa ka aamo haddaadan sheegi karayn waman axadkeebaa adlamo ka dulmi badan miman dadkatama miman axad katama qariyey shahaadatan markhaati cad oo cilmi ah oo cindahu agtiisa ah oo min allaahi alle xaggiisa ka hatay yani cilmi waa alla u dhiibay qof qariyey wamallaahu alla maaha biaafilin axad halmaansan camaa tacmal waaad tilka taa tagtay ee laga soo sheekeeyey ummatun ummad wey qad khalad tagtay lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay shaqaysatay walakum waxaa idiin sugnaaday maa kasabtu ummaddaa aad ku faanaysaan ee leedihiin waa ambiyadii baana dhashay way tageen camalkoodiina way la tageen waxba idiin tari maayaan tilka taasi ummatun ummad wey qad khala tagtay lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay shaqaysatay walakum waxaa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaad shaqaysateen walaa tusaluuna <clears throat> la idin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluuna waxay camal faleen masaladii hore meeshaa waxaynu ku fasiray walaa tusaluuna camaa kaanu nabigaa la sheegi baynu nidhi ma aha iyagaa lala hadlaya waa sidan tii dib baynu tii hore waxay ahayd walaa tusaluuna idinka laidin weydiin maayo qoladiinaney camaa kaanuu yacmaluuna waxay camal faleen idinka ma laidin weydiinayo waa uma tagta camalkooda masaladii horena waynu ku gafnay nabiyullahi maxamed ma ahayne waa isla iyagaa laleeyahay waxay camal faleen waxba laidinka weydiin maayo allah subxana wataala